noqon kartaa in laga sifeeyo mm, waxaa rabaa in lagu cadfo iyo in laga bedelo in laga sifeeyo waa mamnuuc in lagu bayaaniyana waa mamnuuc tawkiidki macnawiga ahna waa mamnuuc saddexdaas jumlo ma gasho jumlo lama sifeeyo ah, jumlo iyadu mancuud ma noqoto ee nactiyay noqotaa o marka ma dhici karta in la yidhaha jumlo ka horayday raaciho laga sifayna maxaa yal jumlo la sifeeya maba jirtaba aljumlaةu laa takunu mancuutan wa inamaa takunu nactan talabaad cadfu bayaanna ma noqoto jumladu saddex tawkiidka macnawiga ahaan ma noqon maxaa tawkiidka macnawiga alfaad kooban ubala ah. kaliya waxa weeyaan jumladanu jumlo ka horayday taabic u tahay waxay tahay jumlada ka horayda waa lagu cadfaa cadfu nasak iyo waa laga bedela sow laba maahan waa lagu cadfaa cadfu nasak ama waa laga bedela allaahuma waxaa dhici karta inay soo raacdo tawkiidkii lafdiga ahaa oo khilaaf ku jiro laysku haysto tawkiidkii lafdiga ahaa oo khilaaf ku jiro asaga waayo markaa jumladu jumlada ka hor adee raacaydaa waa intaas wax yar soo soo dhw soo dhw wsaabicatu jumlada todobayda ataabicatu waa mida raacda ljumlatin jumlo jumladoo lahaa jumlada maxalun uu sugnaaday jumlo ka horayday raacayda raacidaasna laba waxaa loola jeedaa jumlo ka horayda lagu cadfa cadfu nasq ama waa laga bedelaa tawkiid lafdigana waa ku imaan kartaa naxw zaydun zayd qaama abuuhu aabbiisa waqacadda akuuhu saddexa kuugu banaan waa ku cadfi kartaa qaama abuuhu hadda saydu waa mubtade qaama abuuhuna jumladaasu khabar wey maxalka waa ka rafcisanta jumlada kale waa ku cadfi kartaa ayadana maxalkaa laga rafciya cadfu nasq zaydun zayd qaama abuuhu aabiis waa miduu istaagay waqacadda akuuhu walaalkiisna waa mid fadhiistay waa dhihi kartaa waa isku cadfi kartaa waxaa kaloo kuu banaan inaad ku cadafto jumlada ismiyada zayd waa mubtade qaama abuhuna khabara utahay jumla ubra ubrada inaad ku cadafto waa mustanafa markaas macnka xraab ku yeelama zaydun zayd qaama abuuhu aabiis waa mid istaagay waqacadda akuuhu walaalkiisna waa fadhiistay markaas macalka icraabku ma leh icraab saddexaadaa kuu bannaan waxaa kuu bannaan qaacidadii inaad xasuusato وشبه الجمل بعد النكرات صفاaت وبعد المعاaرف أحواaل hadda waxaa tidhaahdaa وقعد أخوه waa جuملة waa جuملة maxaa ka horeeya أبوه yaa ka horayda waana مacriفo ka xale زaيد زaيد قاama أبوه aabiis waa mid istaagay والxاal ayuu istaagay قacda qad قacda uu fadhiistay أخوuه aabbaha walaalkiis waxaad tidhahdaa akuuhu zayd walaalkiis amase aabbaha walaalkiis aabbaha abuuda ka xale waqacadda walxaal ayuu istaagay aabbuhu walxaal ayuu istaagay aabbuhu abuuda ka xale qacadda qad qacadda uu fadhiistay akuuhu walaalkiis ah. ka xale markaasna maxalka waa ka nasbisanta saddexdaa kuugu bannaan wuxuu ku yidhi fa jumlatu qaama abuuhu labada jumlo midda horayda fii maxali rafcin god makaankiisay ku sugan tahay liannahaa jumladaasu khabarulmubtaday waa mubtade khabarkiisa o taas waa la wada fahma taas waa la wada fahma fajumlatu qaama abuuhu fii mawdici rafcin god makaankiisay ku sugan tahay taas waa la wada fahma maxaa dhacay liannahaa jumladaas oo qaama abuuhu khabarulmubtada'i mubtada khabarkiis weeye wakadaa sidoo kale waxaa ahaatay jumlatu qacada akuuhu ayadana macalka waa ka rafcisanta maxaa dhacay see looga rafciyey liannahaa jumlada qacadda akuuhu macduufatun waa mid lagu cadfay calayhaa jumlada hore oo ah qaama abuuh taasaa lagu cadfay taasu waa icraab icraabka labaad oo inaad jumlada ismiyada ku oo mustanafadah walow qadarta haddaad qadarto alcadfa cadaf cala alismiyati jumlada ismiyada wax lagu cadfo lam yakun u lilmacduufati jumlada macduufada oo ah waqacadda akhuuhu maxalun wax maxala u maxaa yal tan horaan maalka raab ku tan horaan macalka icraab ku marka haddaad jumlada ismiyada oo ah zaydun haddaad ku cadafto jumladan ficliyada oo ah waqacadda akhuuhu macalka iraab ku yeelame ilaa macduufu calayhigii aan macalka iraab ku lahayn taas waa mid labaad iraabkii saddexaad walow qadarta haddaad ku qadarto alwaawa wowda waawlxaali waawlxaal haddaad ku qadarto kaanat iljumlatu jumladu waxay ahaaneen fii mawdici nasbin kordhig makaankiisa haddaad wowda waawlxaal ka dhigtana jumladu waxay noqonaya fii maxali nasbin wa kaanad ad qadna waxay ahaanee mudmaratan mid lagu idmaaray fiiha jumlada dambe qadna waa loo soo qadara jumlada maadiga oo dhacday jumlada ficilka maadi ka bilaabata oo xaalada dhacday qad aa lala xariiriyaa qad ayaa lala xariiriyaa inkastoo maanta wow la xiriirto wowda laftirkeeda basriinto leeyihiin wowdaaba ku filanba ee qaddu maanta waajib ma aha wa kaanad qadna waxay noqonee mudmaratan mid lagu idmaaray fiiha jumlada waidaa qulta taas waa uu ka gudbay mas'alo kale oo mas'aladan u eg eh, oo aad mooddo jumlo jumlo lagu cadfay laakiin aan saas ahayn ayuu ku misaalinaya taasuu ku tusaalaynaa wuxuu ku yidhi waidaa qulta haddaad tidhaahda qaala zaydun zayd wuxuu yidhi cabdullaahi cabdullaahi mundaliqun waa midkii tegay wa camrun camarna muqiimu waa mid negi haddaad saas tiraa falaysa min haadabaabi baabkan ka mid maaha baabkan oo min cadfi jumlatin calaa jumlatin lahaa maxalun ah baabkaas maha ah, haddaad tiraba fiiri waidaa qulta haddaad tiraa qaala zaydun zaydaa wuxuu yidhi maquul qowlkii la yidhiyaa lagaa rabaa zayd wuxuu yidhi cabdullaahi ninka cabdullaahi la yidhaah mundaliqun waa mid tegey wa camrun cabarna muqiimun waa mid negi haddaad sidaas ku hadasho falaysa hadalkaasu min haada baabi baabkan ka mid maahan oo ah jumlo jumlo lagu cadfay oo wa camrun muqiimuntu maahan in lagu cadfaayo cabdullahi munaliqu oo laleeyaha tan horena waa maquulu qow oo maxalkay ka nasbisan tahay tan kalena maxalkay ka nasbisantao waa lagu cadfay maaha jumlo jumlo lagu cadfay maaha oo waa baabkee marka isagaa kuu sheegaa bal iskaba daaye alladii shayga maxaluhu maxalkiisu annasb uu yahay majmuuculjumlatayni waa labada jumlo laysku daray labada jumlo marka laysku daro labada jumlo maxay kale yihiin cabdullaahi mundaliqun wa camrun muqiimun afartaas kelimo a maquul qawla isku darkooda maquul qawla ah, afarta kelimo ah, mubtada iyo khabar iyo mubtada iyo khabar intaas marka laysku daraa maquul qawla dhammaantooda macalka ka wada nasbisan oo maquul maxaa yeelay warkii zaydiriya intaas ahaa ah, zayd waxa uu ku hadla intaas saas darteeda alfiyat ibnu malik dhammaan waa maquul qowl waa ta la yidhah marka la exraabayo ah, qaala muxamedun huwa bnu maalikin axmedu rabilaaha khayra maalik axmedu ka bilow ilaa xarafka ugu dambeya alfiyada kunka bayd keliya waxaad ka jartaa qaala muxamedun huwa bnu maalikin waa beyt berkiis maxaa soo haray sagaal boqol sagaashan iyo sagaal beyt iyo beyt berkiis waa maqulqow ah, maxaale waa intii uu yidhi ah, warkii uu yidhi wey ah, marka waa nuucaas oo kale waaba laisku xujaystaa waa arki doonaa waaba laisku xujeeya waxaa la yidhahdaa kun beyt oo beyt berkiis laga jaray oo maqulqowla keen alfiyat bn maaliga la yidhaha saasaaba la yidhaha markaasuu yidhi bal iska badaaye aladii shayga huwa maxaluhu bal iladii shayga maxaluhu maxalkiisu annasbu uu yahay majmuuculjumlatayn waa labada jumlo isku darkooda labada jumlo la isku daray wey sababtoo alle ah ana almajmuuca isku darku huwa almaquul waa wixii la yidhi zayd wixii uu yidhi wey isku darku fa kullun mid kastoo minhumaa labada jumlo ka mid ah juz lmaquuli wixii la yidhi qayb ka mida weeye laa maquulin wixii la yidhi ma wada arag wixii la yidhi ma wada ahane wixii la yidhi qayb ka mida wey maquul qowlku waa wixii la yidhi m taas taas aan bal horta aan soo hari soo sharaxno marka sharaxa fiiri waljumlatu jumlada jumlada asaabicatu toddobayda aljumlatu waa jumlada jumlada ataabicatu raacda ljumlati jumlo jumladoo lahaa jumlada maxaloo maxal uga sugnaaday min alicraab icraabka xaggiisa wadalika raacitaankaasuna kaa'inun fii baabayi nasaqi walbedeli bedel iyo cadfu nasaq labadooda baab wey wadaalika tabaciyadaas raacidaas jumlo jumlo raacaydaa kaa'inun fii baabayi nasaqi walbedeli bedel iyo nasaq labadooda baab wey jumlo jumlo waa lagu cadfaa jumlo jumlo waa laga bedela laakiin jumlo jumlo lagama sifeeyo jumlo jumlo laguma bayaaniyo tawkiid macnawiyana jumlo laguma adkeeyo jumlo saddexdaas ma noqdaan labadan keliya waxaa lagu dari karaa jumlo in jumlo lagu adkeeya lafdigeeda jaaa zaydun jaaa zaydun saasaa la dhihi karaa falawalu mid ka horeeya labada baab yaa horeeya baab baabayinasaqi welbedeli nasaqa horeeya cadfu yuu hormari falawalu baabka horeeya cadfu nasaqa naxwu zaydun zayd qaama abuuhu aabbihiisaa istaagay waqacada aquuhu walaalkiisna waa fadhiistay fajumlatu qaama abuuhu uu ku yidhi marka fajumlatu qaama abuuhu jumlada ah qaama abuuhu fii mawdici rafcin god makaankiisay ku sugan tahay lnahaa jumladaas liannahaa jumladaasu khabarun mubtada waa mubtade khabarkiis wakadaa sidoo kale waxaa ah oo maxalka ka rafcisan jumlatu qacadda akuuhu ah, wakadaa sidaasoo kale xaalay tahay iska xaale kadaada jaarmajuurka qacadda akuuhuna mubtade ka dhigo lafdiga loo qastaahe wakadaa sidaasoo kale xaalay tahay jumlatu qacadda akuuhu ah, jumlatu qacadda akuuhu aan mubtade ka dhiganaynaa fii mawdici rafcin khabar uga dhigaynaa wakadaa sidaasoo kale xaalay tahay jumlatu qacadda akuuhu jumlada qacadda akuuhu fii mawdici rafcin god makaankiisay ku sugan tahay ayda noqoshee lianna maxaa looga rafciyey jumladan macalka liannaha jumladan qacadda akuuhu macduufatun waa mid lagu cadfay calayhaa ey calaa jumlati qaama abuuhu qaama abuuhu jumladeedaa lagu cadfay allatii qaama abuuhudii hiya khabarun khabarka ka aheed can zaydin zayd jumladii qaama abuuhu oo khabarka aheed hiya lagu cadfay walow qadarta labadii xraabada kaleu kuu sheegaa walow qadarta alcadfa cadafka haddaad qadarto lijumlati qacadda akuuhu jumlada qacadda akuuhu la cadfo calaa majmuuci ljumla jumlada isku darkeedana lagu cadfo jumlada al ismiyati isimka loo nisbeeyey allatii jumlada hiya zaydun qaama abuuhu ah lam yakun u sugnaa ma lilmacduufati midda la cadfay wahiya midda la cadfay qacadda akuuhu weeye maxalun maxal u sugnaa ma lam yakun yakun isimkeedi wey maxalun maxal u sugnaa ma markaas maxaa yeele macduufu calayhigan maxal lahayn oo markaas mustanafa maxaa dhacay liannahaa jumlada qacadda akuuhu jumlada qacadda akuuhu macduufatun waa mid lagu cadfay markaas calaa jumlatin mustanafa jumla mustanafa oo aan maxalka icraab ku lahayn icraabkii saddexaad walow qadarta haddaad ku qadarto alwaawa wowda fii waqacadda akuuhu xaala wowdu ku sugan tahay wowda waqacadda ku jirta wey wa walow qadarta haddaad ku qadarto alwaawa wowda fii waqacadda akuuhu xaalay ku sugan tahay wowdu waa walxaali waa walxaal haddaad ku qadarto laa waawalcadfi waawlcadaf aadan ku qadarin walaa waawalistinaafi waawlistinaafna aadan ku qadarin kaanat iljumlatu jumladu waxay noqone eh, jumlada addaakilatu ay gashay calayhaa jumlada korkeeda waawlxaal fii mawdici nasbin kordhig makaankiisay noqona eh, calalxaali lagu nasbiyo min abuuhu yaana laga xaalayna min abuuhu aana laga xaalayna hadde jumla ficil maadiyahoo xaalo dhacday qad aa la rabay awa qadii wa kaanat qad qadii waxay ahaaneen mudmaratan mid lagu idmaaray fiiha jumlada dhexdeeda maxaa qada loo idmaara oo qada jumlada maadiga loola xidhiidhiyaa lituqariba si qaddi u soo dhowaydo almaadiya maadiga ilaa markay qad gasho ficil maadi taqriib waa tii tusi jirtay marka lituqariba qaddu si ay u soo dhowaydo almaadiya maadiga min alxaali xaalada ay ugu soo dhowaydo wayakuunu taqdiirulkalaami hadalka la soo qadaridiisuna wuxuu noqonaa zaydun zayd qaama abuuhu aabbihiisaa istaagay wlxaal ayuu aabbu istaagay annahu walxaalu aabbuhu ayuu istaagay annahu shaniye qad qacadda uu fadhiistay aquuhu walaalkiisa waidaa qulta haddaad tidhaahdo waidaa qulta markaad tidhaahdo dheh haddaad tidhahdo hadhehine waidaa qulta markaad tidhaahdo qaala zaydun zaydaa wuxuu yidhi cabdullaahi ninka cabdullaahi a ah munطaliqun waa mid tegey wa camru ninka camar ahana muqiimun waa mid negi haddaad sidaas tiraa falaysa hadalkaasu min haada baabi baabkan ka mid ma ahan alladii baabka huwa min cadfi jumlatin jumla lagu cadfay ah calaa jumlatin jumlo jumladoo lahaa jumlada maxalun maxal u sugnaaday jumlo lagu cadfay jumlo macalka exraab ku leh baabkii ahaa maahan tano xataa takuuna si ay u noqoto jumlatu camrun muqiimun jumladaasu si ay u noqoto maxaluhaa maxalkeedu nasbun kordhig bilcadfi cadaf lagu nasbiyo calىa jumlati cabdullaahi mundaliquna lagu cadfo jumlada cabdullaahi mundaliqunoo almaxkiyati looga xikaayooday bilqowli qowlka saas maaha saas maaha bal iskaba daaye aladii shayga maxalu maxalkiisu annasbu kordhig uu yahay cala almafcuuliyati mafcuulnimana lagu nasbiyo biqaalana mafcuul u ah majmuuculjumlatayn waa labada jumlo laysku daray ah, shayga la nasbina oo maxalka laga nasbina oo laleeyahay waa mafcuul ila maquul qowlku waa mafcuul wax kale maaha maquul qowl haddaad maqasho waa qaala mafcuulkeeda mafcuul gaara wey ficil walba mafcuulkiisa maquul qowl lama yidhaah maquul qowl waxaa la yidhaahdaa qowlka mafcuul bihigiisa ah, marka maquul qowl wax kale maaha waa mafcuul bihi gaar ah oo ficil gaara mafcuul u noqday waa qowlka maadada qowlka wey marka wuxuu ku bel ladii shayga maxalu maxalkiisu annasbu kordhigidda uu yahay cala almafcuuliyati mafcuulnimana lagu nasbiyo biqaala u mafcuul ah majmuucu ljumlatayni waa labada jumlo laysku daray almacduufati midda la cadfa midda la cadfa oo ah wa camrun muqiimu iyo walmacduufi calayhaa tan lagu dul cadfa oo ah cabdullaahi mundaliqun labadaas jumlo isku darkooda aa maxalka ka nasbisan oo mafcuul bihinimo ku nasbisan oo qaalo mafcuul u ah oo qaalo mafcuul u ah sababtoo ah lianna almajmuuca isku darka labada jumlo laysku daro majmuuca almurakaba laysi saaray min aljumlatayni labada jumlana layska saaray labada jumloo almadkuuratayni la sheegay huwa isku darkaasa almaquulu qowl ah almaquulu midkii la yidhi ah lilqowli qowlku yidhi qowlku wixii uu yidhi intaas ah lilmaquuli wixii la yidhi lilqowli qowlka uu yidhi fakullun mid kastoo minhumaa ay min aljumlatayni labada jumlo ka mid a labada jumlo almutacadifatayni isku cadfan mid kastoo labada jumlo isku cadfan ka mid a cabdullaahi mundaliqun wa camrun muqiimun labadaas jumlo mid kastoo ka mida juzulmaquuli waa maquulu qowlkii qayb ka mida ee dhammaantiis maquul qowl maaha waa juzulmaquuli maquulu qowlkii qayb ka mida weeye maquulkii almurakabi layska saaray min aljumlatayni labada jumlo maquul qowlkaa laba jumlo iska saaran marka mid walbaaba waa juz ka mid ah laa annahu mid kastaaba calanfiraadi gooninimadiisa maquulu inuu u yahay maaha labada jumlo cabdullaahi mundariqun wa camrun muqiimun mid walbaaba maquul qowl maahan goonidiisa ee labadooda marka la isku daray maquul qowli laa anahu shaniye laa anahu mid kastaaba cala nfiraadii gooninimadiisa laa anahu jus kastaaba cala nfiraadii gooninimadiisa maquulun inuu u yahay ma ahan xataa yakuuna si uu ugu sugnaado axadumaa midkood xataa yakuuna si uu u ahaado dheh xataa yakuuna si uu u ahaado axadumaa midkood macduufan ku lagu cadfay cala alaakhari kan kale haddii mid kaliya uu u sugnaan lahaa icraab kan kale waa lagu dul laakiin mid kaliya icraab maba usugnaba isku darkaa icraab kale halkaas wuxuu ku dhameeyey waxa weeyaan jumlo raacday jumlo ka horayda tabciyaduna ay tahay cadfu nasr jumlo lagu cadfay jumlo ka horayda maxalkeeduna wuxuu noqonaa jumlada ka horayda icraabkeeda day ka horayda maxalka ka nasbisan tahay midda taabicadana maxalka waa laga nasbina hadday midda horayda maxalka ka rafcisan tahay taabicadana maxalka waa laga rafcina hadday midda horayda maxalka ka jaran tahay taabicadana waa laga jara marka maxalkeedu waa maxay waa midda matbuucadaho la raacaa maxalkeedu wuxuu noqdo taasuu noqonaa haye taas wuxua cadfu nasak waa haani midka labaad baabka labaad oo waa maxay waa bedelki waa haani baabka labaad albedelu wey jumlo jumlo laga bedelay wadaalika tusaalihiina naxwu qowlihi waa shaacirka hadalkiisii oo kale oo uu yidhi aquulu lahu rxal laa tuqiimana cindanaa wailaa fakun fi siri waljahri muslima aquulu lahu waxaa ninka ku dhahayu ninka waxaan lahaa irxal guur laa tuqiimana cindanaa agteenna ha ku nagaan wailaa in lam tarxal haddaadan guurin fakun ahaw musliman qof ilaahay u hoggaansan fi siri qarsoodida iyo waljahri muuqaalkaba war dhegayso naga guur zindiqnimo ma rabne naga guur haddaadan guuraynna kal iyo korkaba rabbi ka caabud ah. soo ma jeedid aquulu waxaan ku lahaa lahu ninka irxal guur marka irxal ka bedelo markaas laa tuqiimana aan ku lahaa ha ku nagaanin cindana agteena irxal guur aan ku lahaa irxal guur marka fiiri aqulu waa ficil mudaaric faacilka waa ana jaar majruurka ku tacaluqa irxal ficil ficlu amar iyo faacil wey waa maquul qowl jumladaas ka bedelo waxaad tidhahdaa laa tuqiimanna ha ku nagaan oo ha ku nagaan cindan agteennaan ku lahaa jumladaas bedel wey jumlada horaa laga bedelaha maquul qawlka fii maxal nasbin wey iyadu wa ilaa in lam tarxal haddaadan guurin fakun ahaws musliman qof ilaahay u hoggaansan fi siri qarsoodida iyo waljahri caddaanka iyo muuqaalkaba markaad dadka la joogto ood muuqato iyo markaad qarsoontaba ilahay u hoggaansano fajumlatu laa tuqiimana cindanaa jumladaas laa tuqiimana cindanaa fii mawdici nasbin kordhig mawdiciisay ku sugnaatay cala albedeliyati bedelnimo lagu nasbiyo minirxal minirxal minirxal ayaa laga bedelaa minirxal a laga bedela jumlo jumlo marka laga bedela shardigay leedahay waxaa shardi ah jumlada dambaydaa inay ka caddaan badan tahay jumlada hore maqsuudkii la doonaayey jumlada hore siday u tusee oo bedelkaa midda oo midda horeydoo mubdel minhuga waxaa ka caddaan badan bedelka waa in bedelku sii caddaan badan yahay oo maqsuudkii uu u tuso sidii hore si ka cad shardigaasaa la rabaa wuxuu ku yidhi wa sharduhu shardu ibdaali اljumlati min aljumla marka jumlo jumla laga bedelaa shardigiisa an takuuna aljumla jumladu waa inay noqotaa jumlada aلthaaniyatu labaydaa owfa mid oofin badan bita'diyati اlmacnaa macnaha la gudashadiisa macnaha almuraadi laga doonaa min alula midda horayda kamaa hunaa sida halkan ku sugan shardi waxaa marka jumlo jumlo laga bedelaa midda dambayda inay tahay mid ka oofin badan macnaha loo jeedo loo muraadaa midda ka horayda ah, waa in bedelku oofin badan yahay macnaha mubdlminugana ka oofin badan yahy wa sharduhu shardu ibdaali اjumlai min اjumla jumle jumle laga bedela shardigiisa an takuna اjumlatu jumladii waa inay noqoto jumlada ahaaniyatu labayda ofa mid oofin badan bita'diyati lmacnaa macnihii la gudashadiisa macnihii almuraadi looga jeeday oo looga muraadayey min alulaa jumlada horayda kama hunaa sida arrinku halkan yahay faina dalaalata haaniyati jumlada labaad tusida ay tusee calaa maa macnihii araadahu shaacirkuu u jeeday oo muxuu yah macnuhu u jeeday min idhaari lkaraahati nabcaysi in la muujiyo liiqaamati ninka nagaashadiisa la nabcaado oofa waa mid oofin badan jumladu liannahaa jumlada dambe tadullu waxay tusee calayhi macnaha ah idhaaru lkaraaha liiqaamatihi bilmudaabaqati ay ku tusee waluulaa jumlada horaydana tadullu waa tusee calayhi macnaha bililtizaami ay ku tusee baabka dalagala saasay isku wada xidhay fununta dalaalaat alfaad waxay dhahu galay dalaalat اliltizaam iyo dalaalat اlmudaabaqa uu galay dalaalat اlmudaabaqa waxaa la yidhaha lafdiga macnihiisa oo lagu dhawaaqay lafdiga dhawaaqiisa macnaha la eg oo uu ku dhawaaqayo aa la yidhaha dalaalat اlmudaabaqa dalaalat اlmudaabaqa haddaan nidhaahno allaahu khaaliqu kuli shay haddaan idhaahno alkhaaliq laba shay mudaabaqu tusa waa macnaha uu la egya allah iyo inuu ku sifaysan yahay abuuris uu wax walba abuuray labadaasu tusa allaahu khaaliqun waa midka abuuray huwa alle kula shay alkhaaliq marka laba macnay ay la eg tahay xagga mudaabaqada dhawaaqu laba macno bisoo tuusa waa in allah la yidhaahdo alkhaaliq horta mid wax abuura waa inuu yahy oo sifada abuurista uu leeyahay allahna la yidhaahdo marka alkhaaliq waxay tusaydaa magac alle inay too daatadii daatadii alle waa tuse inuu wax abuurana waa tuse labadaas tusu daatadii allena waa tuse inuu ku sifaysan yahu caburidna waa tusi laakiin waxay tuseen macaani kale aa ka laazimi haddii la yidhaha waxbuu abuuraa waxaa laazima cilmi kaamil u leey adu hadda diyaarad ma samayn karta ma samayn karti kaad la ad aqoon lahayn aqoontiyaa kaa maqan ir mobile adiga hadda ma samayn karta dualaabo maxaad ku haysta oqoontiya kaa maqan soo maaha marka waa la hubaa marka la yidhi khaaliq kuli shayin cilmi kaamila ah, oo aan wax yar ka qarsoomi karin inuu leeyahy lafdigaana tusa wuxuu ku tusaa waa ka laazime maxaa yeele ma dhici karto inaad tiraa waa abuuray oqoonna uma lahayn miyay dhici kartaa ha waa abuuray waxaa ka laazimayda oqoon kaamilu lahaa waxaa ka laasimaya qutra kaamilana waa lahaa awood kaamil sababtoo ah shayga haddaad oqoon u leedahay asaadan xoog aad ku meelo marida lahayn ma samayn karti shay kastaaba cilmi iyo qutru raba labadaasaa lagu muquuniya soo ma jeedid marka alkhaaliq daatada alle iyo inuu wax abuuro wuxuu ku tusaa bilmutaabaqa waa intuu ku dhawaaqay cilmi kaamila iyo awood kaamila muxuu ku tusaa bililtizaam waa ka laazime marka dalaalatulmutaabaqa waxaa la ihahdaa waa lafdiga macnaha la eg dhawaaqiisa inta lagu dhawaaqay wey dalaalatu iltizaamna waa macno ka dhalana oysan suurtagal ahayn macnaha lagu dhawaaqo ilaa kaas leeda marka fiir haddii uu yidhi irxal buur maxaa lagu dhawaaqa lafdigu xuu ku dhawaaqay dalabul waxa w irtixaal qofkan in laga dalbado inuu guuro maxaa ka laasima ah hadduu guuro inuusan nagaanso ka laasimi ah, miyay dhici karta inuu nagaado isagoo guuray ya ma dhici karto wax dhici kara ma marka lafdigii hore m ninkan shaacirkaa ah, wuxuu dhibsanaa ninkan joogidiisa ah, ninkan meesha inuu joogu dhibsana bis marka marki hore muxuu yidhi irxal irxal marka macnihii uu u jeeday oo ah cadamu iqaamatihi waa tusa laakiin muxuu ku tusaa ah, wuxuu ku tusaa waxa w dalaalatu iltizaam kutusaa laakiin markii muxuu yidhi laa tuqimana cindana agtayna ha ku nagaan maxay markaan uu ku tusaa wax mudaabaqo si toosu ugu dhawaaqay sooma ah, marka lafdiga dambe haddii la yidhaha shaacirka muraadkiisu wuxuu ahaa karahat alkaraaha liiqaamati nagaashadiisa inuu dhibsanaayey tii hore waxay ku tustay waa tustay lafdiga irxal ah dhibsigaas inuu dhibsanayo laakiin iltizaamay ku tustay lafdiga dambo laa tuqimanana muxuu ku tusay mudaabaqa wa sharduhu shardu ibdaali اljumlati min aljumla jumlo jumla marka laga bedelaa shardigiisa an takuuna aljumlatu jumladii waa inay ahaato jumlada ahaniyatu labayda ofa mid oofin badan bita'diyati اlmacnaa macnaha la gudashadiisa macnaha almuraadi looga jeedo min aluulaa jumlada horayda ama hunaa halkan sida ku sugan fa ina dalaalata haaniya jumlada labaad tusida ay tusee calaa ma macnihi araadahu macnaha uu doonay shaacirku oo min idhaarilkaraahati nabcays in la muujiyo ah liiqaamatii qofka nagaashadiisa la naca ofa jumlada dambaydaa oofin badan liannaha jumlada dambaydaa tadullu waa tusee calayhi cala almacna almuraadi bilmudaabaqati daboooliday ku tusee way isla egyihiin lafdiga macnaha mudaabaqadu waa sax lafdigiiyo macnaha isla eg walulaa laakiin jumlada hor jumlada horaydoo irxal ah tadullu waa tusee calayhi calaa macna almuraad macnaha la doonaya oo min idhaari اlkaraaha ah liiqaamati bililtisaamiya ku tusee almas'alaةu haaliثatu matni weey almas'alaةu mas'alada haddee marna waxaa la tirinaa baabka dhan masaa'ilkiisii marna waxaa la tirinaa masaailkaas masale kamida marka masaailka tiradu ya iska kaa dhex gelin hadda wixii aan tirayn oon toddoba soo gaarsiinay mas'aladii labaadoo baabka eheed masaladii labaadoo baabka waa jumlooyinka maxalka icraab ku leh waa naga dhammaadeen marka almasalatu haalia waa masaladii saddexaadoo baabka baabka masaladiisii saddexaad e marka almas'alatu haaliatu mas'alada saddexaydaa baabka baabku soo afar masale ma ahayn mas'alada saddexaydaa fii bayaaninjumali jumlooyinka la caddayntooday ahaatay allatii jumlooyinka laa maxala wax maxala lahaa jumlooyinka uusan u sugnaan wahiya jumlooyinkaas aan maxalka exraabka ku lahayn aydan noqoshe aadda waa noqday ya-iiddu waa noqonaa aydan noqosho macnaha waxaan ku laabanaa jumlooyinkii tirintooda waa aydan noqoshe waxaan u laabanaa ilaa tacdaadi mawaadic اjumal jumlooyinku meelahay dhacaan inaan tiriyaan ku laabanaa sabcun ayaduna waa toddobo sida kuwii hore toddobo u ahaayeen kuwaanuna waa toddobo ixdaahaa toddobadii mid ka mida alibtidaa'iyatu wey waa jumlada ibtidaa'iyada la yidhaah wa tusama waxaa kaloo lagu magacaabaa almustanafa jumlada mustanafada aydan noqoshe sida loogu magacaabo ibtidaa'iya mustanafana loogu magacaabaa labada magacba iyadaa leh maxalka iraabkuma macalka raabka magaca dambeeyaana caansan magaca dambeeya aad u caansan naxwu innaa anagu acdaynaaka nabiga suubano waxaan ku siinay alkawhara qayr fara badan qayr fara badanaan ku siinay hadda fiiri jumladaas ayadaaba kalaamka lagu bilowdayba waaba suuradda bilowgeed soo maaha wax ka horeeyo ku xidhanta iraaba ma jiro wax iraaba lagu xidho ka horeeyo maba jiraba ah, kalaamba kama horeeyo hadal hadalkaba intaa laga bilaabo jumladaas marka oo ina iyo isimkeeda iyo abarkeeda macalka raabkuma leh waa jumla mustana ina iyo isimkeeda iyo abarkeeda ina iyo acdaynaka oo abarkii jumladaas jumladaasoo abara waay iyo wa naw miaal kale naw ina acdaynaaka wa naxwu ina alcizata awoodu lilah allay u jamiican dhammaan xaalo ay tahay bada qowlihi tacaala xaal u ahaaday hadalkaanu walaa yaxzunka yuku muruga gelin qawluhum gaala ah hadalkood gaal xun warkiis yuusan waxba murugaa kugu abuurin adiga ah, oo ay ku leeyihiin majnuun baad ta shaacir baad ta waxaasaa tahay war waxaas nabiga suubanoo murugayo kugu abuuri dad gaal xumo hadlaayo aragto ah, kiniisadii buudiyiinta ugu weyneedaan laga dhisay imaaraad haddana boobkiaba la keenayba haddana masjid iyo kaniisad dheera la isku dhejina waxaas inta maqasho islaam waa u dhammaatay waxbaa dhe yaa ku yidhi u dhammaatay yaa ku yidhi waxaas yay ku murugo gelin waxa ka dambeeya fiiri meeshaan yaalla ina alcizata awoodda lilaahi alla u sugnaatay jamiican xaalayta awooddu imaaraad gacanta uguma jirto sacuudi gacanta uguma jirto buushna gacanta uguma jirto awooddu yay gacanta ugu jirtaa allah marka waxba gaal waxa weyn bururuftiis ha ka nixin yay ku welwelgelin saad moodaydo arrintu maaha saad moodaydo ma aha saas diin lagu baabi'i karo <laughs> diinu maanta sooma gaarteen waxaas ayagaa nasiib daro ku dhacda fiiri marka wuxuu ku tusaa jumlada musta'nafada jumlada musta'nafada laba wey mid hadalkuba iyadu ka bilowda hadal kama horeeyo ina acdaynuku kuugu misaaliye midna hadala ka horey laakiin hadalka ka horey ixraab ahaan uguma xirna labadaas kugu misaalina ina hadaynaka wuxuu kugu misaaliyey kalaamba kama horey tanna wuxuu kugu misaaliyey hadalka ka horeeya kuma xirna fiiri walaa yaxzunka yuu ku muruga qawluhum gaalo hadalkood hadalka xunka ku hadlayaan gaaladu islaam caayidda nabi caayidda ay leeyihiin majnuun wey shaacir wey yuu ku muruga ina alcizata maxaa yeelay oonsan ii murugo gelayn ilaa belay sheegayaane ina alcizata liana alcizata awoodda lilaahi allay u sugnaatay jamiican dhammaan xaalay awooddana rabbi ale ayagu male awoodda maa shaa allahu kaan wamaa lam yashaa lam yakun arrintu waa halkaas marka fiiri jumladan ina alcizata kuma xirna icraab ahaan walaa yaxsunka qowluh ma dhihi kartid qawluhum tan aan uga dhiga maquulu qowl maquul qowl waxa laha mogtahay qowlku wixii ku hadlay wixii lagu hadlaya la yidhaha mogtahay magaaladaa tidhi ina alcisat ilah jamiica ah, maya ma dhihin saas bay tira miyaa nabigu ka murgila gaaladu hadday tira awood oo dhan rabbi ale miyaa nabigu ka murgila may kama murgeen maquul qowlkii maa maquul qowlku waxa weeye inahu shaacirun majnuun wey ay leeyihin gaaladu maquul qowlku waa kaas maxduufka marka maquul qowl loogama dhigi karo maqulu qowl ma laga dhigi karo macnaha fasahaada macnaha ayaa fasahaadaya waay saas sida habboonuba waaba marka la akrinayo walaa yaxsunka qawluhum in lagu joogsadaba oo la waqfiyo oo kadib markaas laga bilaabo in alcisata lilahi jamiican ah wuxuu ku yidhi walaysa ma ahan jumladan in alcisata lilahi jamiican maxkiyatan mid looga xikaayoona bilqowli qowl oo laleeyahay ilaa macnuu saas noqon haddii maqul qowl aan ka dhigna xuu noqona walaa yaxsunka nabiga subana yuu ku murugo gelin qowluhum gaalada dhihidda ay dhahayaan ina alcizata lilahi jamiica saasuu noqona ah, ma gaaladaa dhahay ina alcizata lilahi jamiica ma dhahay hadday yidhahdaan sia nabiga miyaa ka murgi lahaa maya marka macnaha faasidaha soo baxa ah, maquul qowl marka maaha waa lifasaadi اlmacna iyo wanahu mid kale laa yasamacuuna shayaadiintu ma dhegaystaan awood un ay ku dhegaystaan malaa'igta bacda wa xifdan ilaalin ayaa gantaalaha loogu ridaa shayaadiinta wa xifdan ilaalin min kulli shaydaan shaydaan dhammaantiis laga ilaalina samada shaydaankaasoo maalidin ay khaalijin can idaaca daacada ilaahay ka baxay marka fiili وxفظا min kuli شhayطاaن maaridin laa yasamacuunada lagama lagama sifay karo shayطaan shayطaan soo nakira maaha hadda maxaa laga sifeeyey shaydaaninta maaridina laga sifeeyey صifo labaad kama dhigi kartid oo ma dhigi kartid qaacidadii an ku soca لأن الجuملa وشhiبه الجuمل baعda nakiraati صفاaت صiفe وxفظا ilaal macnihi fasid noqa ir macnuhu sidaanu noqon hadaad sifaydo وxفظا ilaalin min kuli shayطaanin shayطaan dhammaantii samada laga ilaaliyo shayطaankaasoo maaridin ay khaarijin daacada alle ka baxay shayaadiintoo laa yasamacuuna aan dhegaysayn waxba hadduusan ba dhegaysayn xaa loo ilaalaa waxa laga ilaalaya dhegaysiga ahed shaydaan aan wax dhegaysayn in la ilaaliyo xayta xikmadda ku jirta macnaha faasidaa soo baxa ko si kale ma dhigi karna haddii nakirada la sifeeyo nakirada haddii la sifeeyo musawiqay haysataa wa waa laga xaalay karaa nakira hadii la sifeeyo oo ay hal sifo qaadato soo mubtadahaba markuu la sifeeyo mubtadanimo musawiq uma noqon karin sidii oo kale wey nakira hadii la sifeeyo wax waa laga xalay karaa bal ayadan aan ku fiirino wa xifdan ilaalin min kuli shayطaani shayطaan dhammaantiis laga ilaaliyo shaydaanko maaridin murxay oo daacada alle ka baxay laa yasamacuuna xaalo ay qadarayaan shayaadiintu inaysan waxba dhegaysayn shayaadiintu markay iskoraankoraayaan ma waxay niyeysan yihiin inaysan waxba soo dhegaysayn xaala muqadare weeye xaaladii ah, xaala muqadara iyo musoosomaana baran xaaladu waa xaala muqadara haddii halkaan la xaalay tago shayaadiintu markay iskoraankoraayaan ma inaysan waxba dhegaysanay qadarayaan ay niyeysan yihiin maya inay wax dhegaysanayaan niyeysanyihin macnihii marka la rabay macno faasidaa soo baxa ah, shayaadiintu midaa dhulka istaaga midaa ku istaaga midaa kora jaranjara iska dhiganayaan meesha waxay ugu socdaan inay wax soo dhegaystaan ah, oo ay dadka ku baadiyeeyaan marka haddii la xaaleeyo waxay noqoneen shayaadiintu waxay qadarayaan inaysan waxba soo dhegaysayn marka macnihiina mafaasidu noqon sooma marka sifana lagama dhigi karo xaalana lagama dhigi karo keliya xaa soo baxay waxaa laga dhigaa mustaanafa mustanafaa laga dhiga waay wuxuu ku yidhi waa kan shiiku walaysat ma ahan jumlada walaysat jumladu ma ahan oo ah laa yasamacuuna jumladaas sifatan sifo uma ahan linakirati nakirada oo shaydaanin ah uma ahan sifo walaa xaalan xaalana maahan minhaa xaggeeda laga xaaleeyo muqadarata xaaladaasoo la qadara liwasfihaa wasfigeeda la qadara maya walaa xaalan xaalana ma ahan minhaa nakirada laga xaaleeyo xaaladaasoo muqadarata la qadara see nakira wax looga xaaleeya jawaabtii ku siinaa liwasfihaa nakirada sifaynta la sifeeyey daraaddeed nakirada mogta haddii la sifeeyo waxbaa laga xaalayn kara nakira haddii la sifeeyo musawiqay haysataa waxbaa laga xaalayn karaa marka wuxuu ku yidhi ha u qaadan nakirada wasfigeeda in looga xaalaynayo xagga ixraab ahaan waa bannaanaa leh laakiin macnaha diida markaasu wuxuu ku yidhi walaysa jumlada laa yasamacuuna maahan sifatan sifo linakirati nakirada oo shaydaanin a ah laga sifeeyo walaa xaalan xaalana ma ahan minhaa nakirada laga xaleeyo xaaladaasu muqadaratan laqadara liwasfihaa nakirada la sifaynta la sifeeye darteed ma looga xaalayn karo ah, ma looga xaalay karo ma dhihi kartid musawiqay haysataa ma dhihi kartid ma dhihi kartid waay baal intaas fiira intaas lifasaadi اlmacnaa macnaha fasaadka uu fasaadayo daraaddeed aan loogana sifay karin loogana xalay karin waa ku tanaasucaya laysat sifatan ma ahan lifasaadi اlmacnaa aysan u ahayn layse ku tacaluji lifasaadi اlmacnaa macnaha fasaadka uu fasahaadayo darteed aysan u ahayn sifo iyo xaalad midnaba saasaysan u ahayn haye carabkaan marinayna iska fiiriya markaa de almas'alatu mas'alada mas'alada ahaaliatu ee saddexayda mas'aladoo min almasaa'ili masalooyinkii ka mid a masalooyinkii alarbaci afarta ahaayeen masalooyinkaasoo min albaabi baabka ka mid ahaa baabka min albaabi baabka xaggiisa ka ahaaday ibtidaayo weye min albaabi baabka xaggiisa ka ahaaday baabka alaweli ee horeeya fii bayaaniljumeli jumlooyinka la caddayntiisa waayo masaladaas allatii jumlooyinka laa maxala maxal laha jumlooyinka uusan uga sugnaan min alraabi xagga iraabka wahiya wahiya masalooy wahiya jumlooyinka aan maxalka iraabka ku lahayn aydan noqoshe wahiya jumlooyinka aan maxalka iraabka ku lahayn aydan noqoshe aydantiiu iraab la galay markaasuu yidhi masderu aydantu waa masder ah, aydantu masderu aadda wey isku idaafeen masderu aadda aadda masderkeedii weeye bilmabda la akriyey idaa caada markuu shayga ku laabta la ydhaha aado sabcun waa toddobo waa taasaa khabarka wahiya jumlooyinka mahalka ixraabtaan ku lahayn ayda noqoshee sabcu waa toddobo ixdaahaa mid ka mida aljumlatu waa jumlada jumlada alibtidaa'iyatu bilowga loo nisbeeyey ey alwaaqicatu waa jumlada dhacda fi ibtidaailkalaami hadalka bilowgiisa ismiyatan ismiyo kaanad ha ahaato ow ficliyatan ama ficliya ha ahaato wa tusama waxaana lagu magacaabaa almustanafa ayda noqoshee wahiya mustanafadu nawcaani daatu nawcayni waa laba nuuc midu saaxiib ah axaduhumaa labada mid ka mida almuftataxatu axaduhumaa labada nuuc mid ka mida almuftataxatu waa jumlada lagu bilo axaduhumaa labada jumlo mid labada nuuc mid ka mida almuftataxu sax axaduhumaa labada nuuc mid ka waa midka lagu furfurto bihaa jumlada annutqu hadalka hadalba kama horeeyo ayadaa lagu furfurtay waa mustnaf naxwu qowlihi tacaala inaa acطaynaaka alkawar oo kale weeye wa haani nuuca labaad almunqadicatu waa jumlada ka go'an an camaa kalaamka qablaha horteeda ku sugan kalaam waa ka horeeya laakiin kalaamkaas waa ay ka go'an tahay waa ka go'an tahay waxaa loola jeedaa icraab kama dhexeeyo wey icraab ahaan uguma tacalluqdo wey waa ka go'an tahay saasaa loola jeedaa icraab ahaan uguma tacalluqdaa loola jeedaa naw wadalika tusaalihii naxw qowligo ilahay qowlkiisoo kale tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaah uu yidhi subxaana ina alcizata maxaa yeelay lianna alcizata awooddu lilaahi allahay u sugnaatay jamiican dhammaan xaalay tahay jumladaasoo alwaaqicati dhacday bacda walaa yaxsunka yuu ku murugo gelin qowlhum gaalada hadalkooda fajumlatu ina alcizata lilaahi jamiican mustanafatu waa mustanafe ogow jumladaasu ye laa maxala wax maxal lahaa uma sugnaan min alraab iraabka xaggiisa ugama sugnaan walaysat jumladaasu ma ahan maxkiyatan mid looga xikaayoona bilqowli oo maquul qowl ma ahan qowluhu maquul qowl ma ahan xataa yakuuna si uu ugu sugnaado lahaa jumlada maxalun maxal ah, ilaa hadday maquul qowl ahaaleed maxalka waa laga nasbi lahaa wa inamaa wax kale ma ahan almaxkiyu kii looga xikaayoonaya bilqowli qowlka maxduufun waa la xadfay taqdiiruhu wuxuu yahay walaa yaxsunka yuu ku murugo gelin qowluhum gaalo hadalkood oo ay ku qowlayaan inahu muxamed majnuunu waa mid waalan shaacirun ow shaacirun waa gabyay ow naxwu daalika ama ay wax lamida ku hadlayaan hadalka saas ay ku hadlayaan yuusan murugo kugu abuurin maxaa looga dhigi waaye maquul qow wainamaa wax kale maahan lam tujcal jumladan oo ina alcizata lilaahi jamiican lagama dhigin maxkiyatan mid looga xikaayoona bilqowli lifasaadi lmacnaa macnaha fasaadka uu fasaadayo daraaddeed id ciladu waxay tahay low qaaluu gaalo hadday dhihi lahaayeen ina alcizata awood dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay jamiican xaalay dhan tahay lam yaxzunhu qowlkaasu nabiga ma murugo geliyeen qowlkaasu nabiga ma murugo geliyeen فينbقي waxa u haboon لilqاari qofka qur'aanka akrinaa an yaqifa inuu ku istaago calىa qwlhm waa inuu ku istaago oo wayبtadiأa uu qirada ka bilowdo iن الciزaةa لilaahi جamيiعا fain wasla hadduu xariiriyo oo isku qabto ma ahan in carabku iskaga dhacay waqasada ula qasto bidaalika wasliga uu wasliyey taxriif almacnaa inuu macnaha ku leexiyo asima waa dembaaba gaalmuba inuu noqdaaba dhici kartaba hadduu yidhahda gaalada markay yidhaahdaan awoodoo dhan alla iskale haka murge arrin katar shaki kumale inuu ku dambaaba hadduu ula qasto saas ka dhig lagama hadlayo hadduu carabka uu iska xariiriyo isago waxba niyeysan laakiin hadduu isira macnaha leexiya ma badbaadayo markaas ma badbaadayo iyo waa naxwu aayad kale oo iyaduna jumlo mustanafa ah oo hadalka ka horeeya aan ixraabta la wadaagin laa yasamacuuna ma dhegaysanayaan ila almala'i jamaca jamaca laclaa saraynta badan waa laga ilaalinaa ma dhegaysanayaan shayaadiintu jumladaasoo alwaaqicati dhacday bacda wa xifdan ilaalin min kuli shayطaani shayطaan dhammaantiis laga ilaaliyo shayطaankoo maaridin daacada ka baxay ey khaarijin ka baxay can daacati daacada fa jumla wuxuu kuu fasira maaridinta فjumlaة laa yasamacuuna laa maxala lahaa wax maxala uma sugnaan لأnnaha jumladaasu mustanafatun waa mid la bilowday istinaafan bilaabasho istinaafkaasoo naxwiyan oo naxwo loo nisbeeyey la istinaafan istinaaf ma ahan bayaaniya oo bayaan loo nisbeeyey istinaafka labaa loo qaybiya istinaaf naxwiya iyo istinaaf bayaaniya maxay kale yihiin a muhiima asagaa wuxuu kuu sheegay istinaafka oo bayaaniga kii kalena xashiyadu kugu yaalla wuxuu ku yidhi wa huwa istinaafka bayaanigaa maa shay weeye kaana ahaaday jawaaban jawaab lisu'aalin su-aalna jawaab u ahaaday su-aalkoo muqadarin la qadari su-aal muqadara jawaab waa inuu u noqon karaa saasaa la idhaha istinaaf bayaaniga hoos fiiri haddee waa mal istinaafu naxwiyu faqad yakuunu jawaaban lisu'aalin muqadarin inuu su-aal muqadara jawaab u noqon karaa waa dhici kartaa waqad laa yakuunu inuusan u noqon karin waa dhici kartaa fa huwa am isagaa ka caamsan istinaafka naxwiga aa ka caamsan istinaafka bayaaniga hadda istinaafkaanu inuu yahay istinaafkaanu inuu kii naxwiga aha yahay ousan ahayn kii bayaaniga ah uu ku tusa laa yasamacuna sababtoo ah su-aal muqadar jawaab loogama dhigi karo macnaha fasaada ukuri lnnahu shamiye low qiila haddii la yidhaahdo liayi shayin shay dartiis muxuu yahay tuxfadu loo xifdinaa samada min ashayaaiini shayaaiinta maxaa shayaadiinta looga ilaalina oo fawjiba markaas lagu jawaabo biannahum shayaadiintu laa yasamacuna dhegaysan maayaan lam yastaqima toosnama su-aal haddii laga dhigo o la maxaa looga ilaalaa samada oo la hada waysan dhegaysen samadaysan dhegaysen ma jawaab saxaa maya waxaan waxba dhegaysan xaal loo ilaalaa fatacayana waxaa caynoobay marka fatacayana waxaa caynoobay an yakuuna inuu noqdo kalaamkaasu kalaaman kalaam kalaamkoo munqadican ka go-an camaa qablahu waxaa ka horeeya walaysa jumlatu laa yasamacuuna sifatan haaniyatan linakira nakiradaas oo waa nakiradee wa xifdan min kuli shayaanin shaydaanintaas shaydaanintaas way nakiradu walaysad maahan jumlatu laa yasamacuuna sifatan sifa maahan sifadoo aaniyatan labayda sifadoo linakirati usugnaatay wahuwa nakiradan sheega shaydaanin wey walaa xaalin xaalana maahan minhaa nakirada laga xaalayna ey min anakirati nakirada laga xaalayna xaaladoo muqadaratan la qadara filmustaqbale mustaqbalka soo socda la qadara oo saa nakira wax looga xaaleeya liwasfihaa ay nakirati nakirada raab ahaan waxaa banaynaya waa la sifeeyey sifaynta la sifeeyey nakirada oo bimaariddi laga sifeeyey wa huwa wasfiga in nakirada la sifeeya wa huwa waصfuhaa nakira in la sifeeya cilatu waa cilo litaswiiqi majiiءi اxaal xaalo inaatinkeed la banaynteed mina nakirati nakira wax laga xaaleeyo in nakiro wax laga xaaleeyo waa musawir keeni kara Ah, haddii nakirada mar la sifeeyo musawiqay haysato in wax laga xaleeyo laakiin hadda waxa diidan waa macna hadda macnaha diidan wasayaati waxaa imaa doona an aljumlata jumlada jumlada alwaaqicata dhacday bacda nakirati nakira ka gadaal nakiradoo mawsuufatin la sifeeyey taxtamilu jumladaas waxay aqbali kartaa alwasfiyata sifanimo walxaliyata waa noo soo socota ah, nakiro marka la sifeeyo ah, nakiro marka la sifeeyo jumlada ka dambayda xaalana waa aqbali kartaa xagga icraabka sifana waa aqbali kartaa laakiin macnaha waa wax kale macnaha waa inaad aad u fiiridaa labadaba waa aqbali kartaa xagga icraabka iyo naxwada hmm. xagga sinaacada la yidhaha sinaacada xaggeeda labadaba waa aqbali kartaa wainamaa wa kale halkan waxay u reebtoonaadeen hadday labada aqbali karto labadiiba halkan waxay u reebtoonaadeen wainamaa wax kale maaha imtanac waa reebtoonaaday alwasfu wasfigu iyo walxaalu xaalkii hunaa halkaan maxay u reebtoonaadeen lifasaadi اlmacna macnaha fasaada ama calىa taqdiiri صifa صifa haddii la qadaro falأnnahu shaaniye laa macna wax macnaa lilxifdi ilaalinta u sugnaamaa min shaydaani shaydaan samada laga ilaaliyo shaydaankoo laa yasamacu aan waxba dhegaysan ama calىa taqdiiri اaali xaal hadii la qadaro xaalada ama calىa taqdiiri اxaali xaal haddii la qadaro xaalo almuqadarati mustaqbalka la qadaraa falأna ladii shayga فلأن الذي midka يqadiru qadra معنى الxاaل xaalka macnihiisa midka qadra huwa صaaxiبha waa صaaxiبالxaalka waa صaaxiبالxaalka waxa qadra xaalada mqadarada والشhayaaطiinu شhayaadiintuna laa yuqadiruuna qadari maayaan cadama samaaci maqل la'aan walaa yuriiduunahu cadama samاacna maba rabaanba qaalahu hadalkaas waxaa yidhi almuصنifu iبnu hishaama yidhi في lmqniyuuna ku yidhi والlahu subحaanaه وataعالى aعلم وصلى الله وسلم وbaaرك على نبيina محمد